بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين waxaan ku soo jirnay amarka iyo siiqadiisii amarka shay wadaadka uu soo taataabtay halkan wuxuu ka bilaabahayaa siiqadii ka bilaabahaya siiqada marka intaanan gelin shale waxaa noo dambeysay oo wadaadku ka hadlay amal afcaal afcaashu inaysan amar ku tusaynin inaan baraarujiyay ahayd laakiin waa xoogaa waa iska halmaamay waa iska qarnaysnaa afcaasha waxaan amarka loo gelinaynin waxaa laga yaaba dadka dee in badanoo ka mid inay fahmayaan laakiin min baabi ta'kiid inaan baraarujiya ayaan jeclaystay maadaama ay muhiim tahay waxaan afcaasha amarka loo gelinaynin waxaa weeye lianna alafcaala laysa lahaa siiqa afcaasha waxaa loo leeyay afcaasha nebi moxamed calayhi salaa sidaba afcaashu ma gelayso sii amar ma gelayso waxaa weeye waxaysan lahayn siiqa loogu soo hagaago haadaa akala wahaadaa shariba wahaadaa qaama wahaadaa qacda wahaadaa wahaadaa marka ficilku wax siiqaa oo loogu soo hagaagayo oo la garanahayo sida ifcal oo kale malewo saas daraaddeed waa afcaashu amarka ma gelahayaan tusaale ahaan oo kale afcaashade waa laga yaaba axkaam waa laga qaadanaya laakiin amar ma faa'idaynaysa wax laga hadlahayo amar inay faa'idaysa waa laga yaaba qaraa'in iyo axwaal kale hadday la timaado waxyaalahay fuqahadu ay ka niqaashaan waxaa ka mid a ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bni cabbaas iyo jaabir bni cabdullaahi iyo rag saxaabo ah oo nebiga keligii tukanaya intou yimid ku xirtay baa jira bidixday ka istaageen bidixii markay ka istaageen nebigu alai salaam waa qabtay waa wareejiyey gadaalbuu ka wareejiyey midigtu soo istaagay ficilka noocaasa ah oo nebiguu sameeyey calayhi salaatu wasalaam amar ma laga qaadanaya oo macnihiisu ma yahay qum can yamiini midigteeda iga istaag walaa taqum can shimaali saas ma laga qaadanaya ila bidixdii waa laga soo wareejiyey waa laga soo dhiftay weliba nebigu salaad buu ku jira la soco saxaabigu salaad buu ku jira saxaabadaas u wareejiyey marka inta midig bidix laga soo wareejiyo midig loo wareejiyo amarma laga qaadanaya fuqahadu isku haya oo macnaheedu yahay qofka munfaridka ah haddii aad salaad ku keligii haddaad salaad ku xihanayso ood labatiin xaggeed ka istaagaysaa marka daahiliyadii qayrkood waxay ka qaateen waxay dhaheen ficilka noocaanu nebi maxamed alayh sala slam uu sameeyey oo ah saxaabiga dhinacayn laga soo wareejiyey oo dhinaca loo soo saxaabada loo soo wareejiyey ragga dhowrka la tukaday amar buu faa'iidaynaysaa wo waxay kaloo faaidaysaa nahyi ah inaan bidx laga istaagi karin amar midig in laga istaaga iyo nahy bidx in laga istaaga marka fuqahadu waa isku hayaan marka qaabkaas ayaa looga hadlay marka eh, shiraas waa isagaa maray afcaashu inaysan ahayn amar amar in lagu magacaabayo cafan qodolka koowaad wuxuu maray amar in lagu magacaabaya calaa sabiili اlmajaaz ah, marka baabka qolada qaba yayay kutusaysaa wey baabka qolada qaba kutusaysaa oo majaaz in loogu magacaabay amar waa lagu magacaabaya lakin calaa sabiili majaaz qolada kalena maxay dhahen laysa bimajaaz majaaz ma ahay dheen maxay tahay waa xaqiiqo weeye sidaas amar baa looga qaadanaya nahyi baa laga qaadanaya qolada yidhi sidaas ku ishaaraya wey ka socon wuxuu yidhi imaamku faslun lilamri siiqaة mawduucaة fi luqati taqtadi اlficl wahuwa qowluhu ifcal waqaalat ashcariyatu laysa lilamri siiqaة wاdaliilu calى ana lahu siiqaةan أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملتها أمر ونهي فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة wuxuu yidhi fasl wuxuu fasal u yihi oo kala saaray wixii soo hormaraya waxa soo socda lilamri amarkii siiqatun qaab buu leeyahay wey siiqa qaab uu ku yimaado oo lagu garta ayuu leeyahay wey siiqadaas iyo qaabkaas oo mawduucatu loo dejiye wey waa loo dejiyey carab baana u dejiyey man huwa alwaadicu waataan soo maray luuqadda meesha laga qaadanaye inay tahay afar meelood alaysa kadalika meesha ugu horeysa waxaa weeye waadic oo ah in maaa l carab ay dejisay hadda waa ka hadlaya wadaad ujeeda hadda ule waa in carab ay u dejisay w hadda wa ka hadlaya laakiin eh, sharciga iyo eh, luqadda iyo meesha asmaada laga qaadanaya curfiga iyo qiyaaska waan soo marnayo waan soo marnay marka lilamri siiqatun baa u sugnaatay qaab baa u sugnaaday weye siiqadu waa qaab iyo si wax loo dhigo weye mawduucatun loo dejiyey fi luqati luqa carabiya loo dejiyo luqa carabiya qaab loo dejiyey siiqada oo loo dhigay oo loogu soo hagaago ayay leedaha wey taqtadii way keensanaysaa weeye asiiqatu siiqadu way keensanaysaa alficila ficilkeena samaysay keensanaysaa taqtadii dee faacilkeedii waa siiqadow tafdadii way keensanaysaa weeye asiiqatu ah, siiqadu waxay keensanaysaa alficla ficil in la sameeyay keensanaysaa mar siiqada haddii lala yimaado oo qaabka wax loo dhigo waxay dalbanaysaa oo codsanaysaa weeye oy kaa dalbaysaa ficil inaad la timaado wixii lagaa dalbay aad la timaado haysiiso ayay dalbanaysaa wa huwa waxaa weeye siiqadaas waxaa weeye qawluhu qowlu qaa'il qowluhu kee weeye qowlu qaa'il mid wax dhahay mid wax amray hadda damiirka meel aad u celinayso hadda soo hormarto ah, ah, damiir yarjicu ilaa aqrab madkuur hadda meesha kuma taalo marka waa inaad garanayso waxyaalahaas qawlu wahuwa qawluhu weeye qowlu qaa'il weeye alaamir midka wax amrahaya oo rabo inuu cid amar siiyo qowlka iyo weedha uu odhanhayo oo ah ifcal weeye samee ah marka midku raba noqdo wey mar hadduu yidhi qowlulaamir weeye ilaahay subxaana wa tacaala wax amraaya rasuulkaa wax amraaya muslimiinta iyo muminiinta amraaya cid walba wax amraysa wey marka qowlqaa'il huwa qowluhu qowlqaa'il weeye uu laahaya ifcal samee wey ifcal haddii la sameeye ifcal haddii la ifcal haddii la waa isla mid hadee waliga waa in la socoto haddii mufrad laga cabiro iyo tasniya haddii laga cabiro iyo jamac haddii laga cabiro haddii rag laga cabiro dumar laga cabiro hee iqadu waa ifcal wey macnaha ifcashaanu keligeeda hau qaadanin ifcal iyo ifcala iyo ifcalu haddaad tiradee waa isku mid wey ah, iyo ifcalna haddaad tirad waa isla mid ayb waqaalad waxa intaas marka waa sida uu sheeku sheegay waana sida saxiixa wey sida saxiixa weeyo sheekuna uu sheegay maray waa sax wey warka asaga iyo kama dhimcan wey in siiqada uu leeyahay ee amarku inuu siiqa leeyahay sida ahlulcilmigu ay qabaan loona badan yahay xooggana badan adiladuna ay kutugaysay luqa alcarabi ay kutusaysa wey wa qaalad ashcariyatu waxay tiri hadda khilaaf marka ashcariyadu ay qabaan ayuu sheegay wa huwa minhum ashaacirada waa ka mid yahay laakiin maadaama nin culamaa uu yahay qasab maaha kooxda aad ka tirsan tahay iyo jamaacada aad ka tirsan tahay madhabka aad ka tirsan tahay hee inaad u aragto inay xaqa ayaga uusan dhaafin wey Ah, arag inuusan aq u dhaafin ayaga inaad u aragto waa khalad wey taa marka shiiraasi asagu in badan bu maxaa la yihahda kitaabkiisani kutubtiisa kaleba uu baraarujiyaa wey barwaana miise uu leeyahay jazaak اllahu khayr marka asagoo ashcari ah oo weliba mutacasib ah haddana waxaa weeye waa baraarujinhaya waqaalad ashcariyatu waxay tihi laysad ma ahaanin acriyana de abu xasan ashcari firqada loo nisbeeye weeye laysad waxay tihi lilamri uma sugnanin siiqatun siiqo iyo qaab iyo weer loogu soo hagaago oo la yaqaano oo tilmaanoo lagu yaqaano ma jirtay dhaheen warkaasay ashaaciro yay la yimaadeen weeye waxayna saa aan u leenahay bay dhaheen siiqadan waxay ku imaanaysaa amarkii iyo nadbigii iyo taxqiirkii iyo tahdiidkii iyo tacjiizkii iyo ducadii iyo howlo badan ciiddaa ka badan oo dhowr iyo labaatana ayaa ifcal ku imaanaysaa mar haddaan marka la garanaynin miday tahay waxay dhaheen wax siiqo amarka uu leeyahay ma jira bay dhaheen ashaacira halkaa isaga ah ayay istaageen wey saasay u istaageen hawlo kaloo caqadiya oo dhib badanna waa ku jiraan hawlo kaloo caqadiya oo aad u dhib badanna waa ku jiraan ayb marka caqadigiisaas hawlihiisa in la baraarujiyo waa lagama maarmaan wey wuxuu yidhi intaanan u tegin hawshoodaas ayagoo ay baraarujiyen daliilkiisa aan israacin wuxuu uga daliilu daliilka iyo xujadii burhaanta kutusaysa garta kutusaysa waxaa weeye ana lahu siiqatan inuu siiqo iyo qaab loogu soo hagaaga amarkuu leey waxaa weeye ana ahla dadka carabka u saaxiiba ahlu alcarabi luqa alcarabiya dadka u saaxiibkaa oo luuqadan laga soo gaaray qasamu waxay u qaybiyeen alkalaama hadalki way qaybiyeen wey qasamu lkalaama hadalki way qaybiyeen weeyo faqaaluu waxay yidhaahdeen ii jumlatiha jumla qisma fii jumlatiha ay jumla اlqisma qaybintii markay wax qaybinayeen bay waxay dhaheen amrun wa nahyun bay dhaheen waa badan yahay kalaamka amar iyo nahyi iyo istiqbaar iyo khabar iyo istiqbaar iyo ducaa iyo hawlay taman iyo hawlay geliya iyo cardi hawlay way qaybiyeen wey jumladeedii waxaa ka mid a annaga naga qusaysa weeye amrun wa nahyun baa ka mida wey amar in wax lagu faro iyo nahyin in wax lagaa reebo laguu diido ayaa qismadii ka mida bay dhaheen falamru amarku iyo in wax lagu faro qowlka waa oraahdaada aad dhahaysa weeye ifcal same wey ifcal aad qof u dhahayso taas way amarkii wey wanahyu diidada iyo reebidduna waxa wey qowlka aad tiraahdo laa tafcal ha samaynin wey marka waad ujeedaa laba siiqo ayay dadkii kalaamka qaybiyey ayay ku dareen oo midna tahay amar midna nahyi tahay mid walbana waa sheegeen wey fajacaluu waxay ka yeeleen qowluhu qowlqaa'il waxay ka yeeleen uu yidhi ifcal uu yidhi bimujaradihi asagoo dhar tiran oo saasa oo wax qaraa'ina iyo wax calaamada iyo wax sumadaa kaloo la socda aysan jirin bay waxay ka yeeleen amran amar bay ka yeeleen bimujaradihi saa oo loogu hadloo la yihahdo ifcal la yihahdo qum la yihahdo idrib la yihahdo ishrib la yihahdo ayay waxaa weeye waxay ka dhigeen amar bay saa kaga dhigeen wey fadalla wuxuu ku tusay weeye hadalkaas iyo ifcasha weedha waxay ku tushaa calى ana lahu siiqatan inuu siiq leeyahy amarku inuu siiq leeyahy ana lahu amarku inuu leeyahay siiqatan qaab loogu soo hagaago oo la yaqaano loo dejiyey inuu leeyahay ayay ku tusaysaa weeye waa garnamay shiiraazi gartiisaanuna waa sax weeye gartiisaanuna waa sax laakiin wuxuusan baraarujinin howlo caqadi ah ay wataan ashaaciradu ayuu isaguma wey taa marka amarku sidiisa siiqa ma leeyahay mise ma laha saxiixu waa sida shiiraasi maray oo amarku inuu siiqa leeyahay wey alamru lahu siiqatun tadulu bimujaradihi cala alab amarku siiquu leeyahay oo carab u taqaano ahlucilmiguna u yaqaanaan qabla aashaacira wa maca ashaacira wa bacdahum loo yaqaano taas iyadu waa su-aal meesha ku jirto oo lagu jamaahiru ahlicilmina sidaasay qabaan siiqa oo amarka u leeyahana waa badan yihin laakiin kuwa ugu muhimsan waxaa ka mid a ah hadda ifcal uu sheegay waxaa ka mid a ah ficilka mudaaric almaqruum bilaami amriga ah masbuuq bilaami amri ah oo ah litafcal oo kale ifcal hadda wey midaan anagu hayno litafcal oo kale ayaa ka mida siiqitaasaa ka mida ismu ficil amar baa ka mida calaykum anfusakum oo kalea ka mida waxaa ka mida masdarkii baa ka mido fadarban oo kale ayaa ka mida siiqaas ayaga iyo amarku leeyahi lagu yaqaanaa amarku hadduu isagu ku yimaado qaabab kale oo ku tiraa tusaalaha tirada qof amartuka qof haddaad tira qof waxaad ku tiri amartuka kada wa kada saas saasaan ku amro taa ayad dooda kama taagni ayada taa wax dooda ku awjabtuka iyo amartuka iyo haddaad tiraahdo ayadu inay amar tahay doodu kama taagna wax la isku hayo weligu waa inaad taafahantaan wax la isku haya waa siiqadan ifcala wax la isku haya laakiin haddaad qof ku tiraahdo fulaanow amartuka an tafcala kada wa kada haddaad tiraahdo inay amar tahay dood kama taagna markaas ayada la iskuma hayo saa waa in loola socdo ayb taas waa mid marinahaas ayaa ugu muhiimsan mm, kuwaas ayaga muhimsan marka hawlaha ayaga waxay kutusahayaan oo jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan oo ashaacirada qaybo ka mid ee ah, kayrkoodba waxay qabaan in ay amarka uu leeyahay siiqo ayay qabaan sidaana ay tahay mujaradiha ay wax kugu tusaysa wey ama ashaacirada soo maaha oo hadda hadalkooda uu baraarujiyey shiiraasi uu yiri waqaalat al-ashaair laysa lil amri siiqatun siiqa ashaacirada warkooda u baahan aad in loo dul istaago ashaacirada waa siday warku u sheegan waxay dhaheen amarku siiqa male bay dheen wax kugu tusaayana ma jiro waxaa weeye allahuma iyo in la helo mooge qaraahin in la helo mooge qaraahin iyo calaamado iyo sumaday bidhaamo ku tusahaya in la helo mooge amarku wax siiqaa uu leeyahay ma jiro bay dhaheen sidaa daraaddeed cindana waxay dhaheen asalku waxaa weeye siiqatul amri waa in laga istaago atawaquf waa in laga istaago laga joogsado allahuma in calaamado iyo qaraahin la helo moogiye waa laga istaagahayaa bay warkaasay la yimaadeen ayib maxaa ku bixinaya sababka ay saa u dhiheen oo ku mancinaya sabab waa sheegnay oo ah inay dhaheen siiqadaanu waxay ku timaadaa amarkii iyo nadbigi iyo tacdiis iyo taxqiil iyo ducaa iyo kada iyo kada iyo hawlay ku timaadaa taa waa way sheegaan midda laakiin ka muhiimsan oo ka khatarsan waxa weeye oon inta badan la sheegin oy u diidahayaan sabab mancin waxaa weeye ana alkalaama huwa almacaani annafsiya kalaam waxaan u naqaanaabay dhaheen waxa qalbiga ku jira waxay u diidayaan waaa w hawsha ay u dulyaam leeyihiin waxay dhaheen kalaam waxaa la yidhaahdaa waxa qalbigaaga ku jira laakiin anagu hadda kalaam waxaan u naqaanaa qof hadlahaya iyo weedha u jira wuxuu yirahdaan kalaam u naqaanaa alkalaam anagu waxaan u naqaanaa alaswaatu wاlxuruuf alaysa kadalika kalaam waxaan anagu u naqaanaa aswaat sawt soo baxay luqaduna waa ku soo baxo iyo xuruuf lagu hadlay oo la qoro oo hadda anagu markaan hadlay waxbaad qoraysaa waxaan ku hadlay baad qoraysaa hadihi alxuruuf walaswaatu ay waay ku leeyihin alxuruuf walaswaat laysa bikalaam marka garata baylata meeshay u socdaan oo u diidayaan taa weeye hadalka u diidayaan taana waxay ugu hoos duugaan inay ku dhahaan qur'aanku ma ahee kalaamullahi caza wajalla ma aho ee waa tacbiir waa laga cabire wey adaa inta saas nebi u fiiriyey xanuunsan oo miidaarahaya ama qof aan hadlaynin ba waxaad ka fahamtay waxa uu rabo hadda hooyadu hadda ilmaha yarkaa oo dhashay way garanaysaa waxa uu rabo ujeedada u leey way garanaysaa afsigadaalika waxay ku leeyihin marka qur-aanku kalaamullaahi ma ahane waxaa weye jibriil baa ilaahay subxaana wa tacala ujeedada dantuu leeyahay fahmay ka bacdina maxaa leeyahay jibriil baa hadalkan kala yimid waxay u diidahayaan marka amarka taasaa ugu horaysa u diidahayaan masale caqadi oo khatar ah ayaa ugu duwan marka waxay leeyihiin alaswaat walxuruuf walalfaad waxaa weeye ma aha kalaam maa wey falaa madkhala laha fi lkalaam wax kalaama shukr ay ku leedahay ma jiro wey warkaas waxayna dhaheen macaanidu waxaa weeye maa fii nafsi wey naftaadii qalbigaaga waxa ku jira baa waxaa la yidhaahdaa kalaam mar sidaa daraaddeed shala waataan soo maraynay ayay kalaamka waxay u qaybinayeen kalaam lafdiya iyo kalaam hee nafsi u qaybinahayeen midka usuul fiqiga looga hadlahayana waxaa weeyay dhaheen waa kalaam nafsiya la soco maaha lafdi ma aha marka waa garatay maylata marar badan bay saa u caddeeyaan qaarna xoogaa waa iska dulmaraan iska dulmaraan adilla u daliishadeen adilla laba daliil ayay u daliishadeen waa uga gaabsanaynaa daliilka koowaad u daliishadeen waxaa weeye saxiix bukhaari waxaa ku sugan cumar bin khataab radia allahu canhu markii nebigu alayh sala slam uu geeriyooday oo xijaabtay in lagu dooday saqiifatu bani saacida in lagu dooday kabacdina khaliife meeshaa lagu doorta la raay ansaara idhaheen khaliifku waa anaga mina amiir minkum amiir warkaas waad garanaysaan wy kabacdi cumar baa wuxuu yidhi waxaan diyaarsaday oon soo dhintaan geed keligay tegey ayaan gar soo jinjintay gar baan soo xirxirtay inaan saa u galmo ansaar xujaj aan ku xirxiro oo dhahna amiirku wuxuu ka imaanayaa quraysh nusuustaan aan hayna xadiistaan hayna saan weeye hawsha u kaadiya ansaari ansaari idinkuna wasaradii baa tihiin annaguna umaradii baan hawsha u kaadiyo marka hadalkiisa waxaa ka mid ahaa cumar khataab inuu yidhi zawartu fii nafsi kalaam naftaydan waxaan ku diyaarsaday buu yidhi oon ku suuraystay oon ku diyaarsaday weeye kalaaman hadal baa nafteeda ku diyaarsaday anaa isla soo dooday hadal baan soo diyaar xujirkiibaan soo diyaarsay saasay dhe ashaacira waxay dhhen marka kalaamka cumar ibnu khadaab wuxuu ku tusayaa kalaamku waxaa weeye maa fii nafs lianna wuxuu yidhi sawartu fii nafsiha kalaaman uga caynaha kalaam waxaa leeya wax qalbigaa ku jira xujadaas waa xujada ugu xooga badan u daliishadaan ashaaciradu saas waxay dhaheen fasama macaaniya nafsiya kalaam ku magacaabay cumar wuxuu ku magacaabay dhaheen macaanida nafsiga oo qalbigiisa ku jirta wuxuu ku magacaabay kalaam warkaasay la yimaadeen ayib ha istidlaalka noocaan marka marka waa istidlaal khaatia ah, waa istidlaal khata ah oon sax ahayn wuxuuna sax ku ahayn لأnnaa waaan anagu ka hadlaynaa nabxaf waxaa laga hadlayaa weeye في lafdi cinda اإطلاaq lafظة الكalaam kalaam markii la ilaaqo wa laga hadlayo laakiin kalaam qaydan ma waa laga hadlaya yaquluuna fيi anfusihim qur-aanka maxaa kuso aroortay wayaquuluuna fii anfusi naftooda waxay dhahayaan hadalkaas ma banaanka u soo saareen mise ayagaa isla garanaya ayagaa isla garanaya yaquuluuna fii anfusihim marka hadalku markuu qaydan yahay oo qofku qalbigiisa iyo asagu isla doodo asagu isla hadlahayo nin maxaa la yidhi xoogaa isla hadla ayaa waa la war hebel waasee isagoo gacmaa taagin isla hadlayo hada ku hayst yidhi dadku nin walba waa garamaabuu ninna waa ismaqashiiyaa asiga keligiisa ismaqashiin nina dadku maqashiiyaabu anugu marka dadkan maqashiinayaaba iga leexda marka waxaa weye marna waad garabaysaa adigaa naftaada isu sheegaysid marna ee dadkaad u sheegaysaa w marka markaad adigu isu sheegaysid kalaam lama yidhaahdo laakiin goorma kalaam la yidhaahdaa markaad gartaada dadka usoo bandhigto hadasho ayaa hadal la yidhaahdaa w marka warkaa isagaa si u daliishadeen maahane cumar hadalkiisaaba waxaa ka mida inuu leeyahay qariinaa waxaa ku jirta fii nafsi marka fii nafsi maxaad goynaysaan shay nafsi qariino weeye diidaysa kalaamka caadiga in ah ula jeedo oo ah hawl asagu xadiidu nafsi ah oo asagu uu soo diyaarsaday oo asagu wata inay tabe kutusahaya marka warkaa asaga qaabka u daliishadeen sax maayo khilaafku marka wuxuu ka socdaa markii la helay kelimatul kalaam markii la helo kalaam markii la helo khilaaf ka socda laakiin haddaad tiraa fii nafsihi iyo fii nafsi iyo maxaad tirahda kalaam aad tiraa un waad qaydo lagama hadlo doodun kama taagno kala taagna marka hadalka asaga qarina la socoto wey doodii nisaacuna maaha qowlka labaad ee daliisada waxa wey ugu xooga badan qowl shaacir uu yidhi ina alkalaama lafi lfu'aadi wa inama jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila waa adilada ugu waaweyn ay daliisadeen weliba ninka gabaygaan iska leh oo shaacirka akhtar waa nin nasraani oo gaal ah wey ashaaciradai jahamiyadu kalaamkiisa aad bay u daliilsadaan meelahay daliilsadaan waxaa ka mida masl staw la soco had masl staw aramaan car staw markii la marhayana gabay asagu u leeyahay bay u daliisheenay staw eh, bishrun calى اciraaqi eh, bigayri sayfin wa damin mihraaqi bay u daliishadeen gabay kaloo asagu u leeyahayna istawahaya aayaadka quraanka istawahakaada iyo xadiistao dhan bay ku dafireen hal bayd oo nin gaala ah oo kristan uu leeyahay ayaa waxay ku dafireen e aayaad nusuus carakawaa oo qadci faa'idaynaysa لأنه ظواهرته إذا توالد في محل واحد ولم يصرف, يصرف إلى غيره dalad cala alqaci wahubuut bikutsaw marka aayaadkaad aragtayoo toddobada isna waa ka hadlaaya xadiisa isna waa ka hadlaaya hal bayd oo nin gaaru leeyahay hee yay ku dafireen oo ku diideen hawshii inuu kutusaa loo yeelay wuxuu yidhi kalaamka iyo hadalku qalbigu ku jiraa laakiin carabkaan iska darooriyaba hayaa wuxuu ku tusayo daliil uyo sumad u yahay he waxa qalbiga ku jiro inuu kutusay laakiin kalaamku qalbi ku jira warkaasi u daliilsado baydkan marka asaga jawaabo dhowra ah ayaa laga bixiya baydkan jawaabo dhowra ah ayaa laga bixiya min awjuh ayaa looga jeeda wajga kood waxa weeye hada albayt waxa weye oo sidaan loo yiraahdo lam tahbut nisbatuhu horta nisbadiisu ma sugnaanin ilaa qaa'ilihi oo akhtala loo nisbeeyo ma sugnaanin wey ayib nusakha adiimka diiwaankiisa qadiimka oo lahayo kuma sugnaanin ee waa hawl gadaal looga soo tuuro lagu soo daray jawaabta ugu horeysa waxa weye inuusan beydku ka sugnayn akhtar siduu hadda yahay ee diiwaanadii hore looga qoray uusan ku jirin ee gadaal looga soo daray niman danu ay ku soo darsadeen wejiga koowaad wejiga labaad waxa weeye in la yidhaahdo dad badan oo wariyey beydkana asaga ah waxay ku wariyeen markay maysan ku warinin hadalkaana ina alkalaam kuma aysan warin dad badan oo shucaraa ee ruwaad beydka wariisay kuma ay wariyeen ina alkalaama maxay ku wariyeen wainamaa yaru wainamaa raw waxay ku wariyeen ina albayaana lafil fuaad bay ku wariyeen ina albayaana meesha ina alkalaam taalo waxaa la dhigayaa he ina albayaana lafil fuaad bayaanku wuxuu ku jira he qalbigu ku jira taa macneed marka waa sax wey lisaan اlfataa nism wa nism fuaadihi falam yabqa ilaa suuraة اlaxmi wadami wey markaa iyada bayaanku qalbigu ku jira maxaa la lisaan اlfataa nism wa nism fuaadihi carabka waa ninka ragga waaa l nisfigii wey inta kale maxaa wey qalbigiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa wuxuu agaasimahayo wuxuu agaasimaya qalbigiisa ku jirana carabka inta badan soo saaro ah, marka in albayaana lafi fuaadi waxaa weeye lisaanulfata nis wa nis fuaadi bay waafaqsantaa iyada wax dhimale marka warka asagoo la timaadeen waa laga diiday wejiga labaad oo laga diiday wejiga sancad waa lagu diiday waxaa leeyahay hada alkalaam oo min akhtala waxaa weeye waa kalaamu nasraaniy waa nin gaala warkiisu wey nin gaala warkiisu wey ayb marka anagu inaan ka dhigno fakawnaa najcalu kalaama nasraaniya xujatan fi diin illaahi wa fi lkalaamina waa waa khaao nin gaala kalaamkiis inaan diinta ilaahay iyo nusuusta xujaysano waxaa weye warka asaga waa war khaa ah inaan kalaam iyo ka qaadana nin gaal ah waa war khaa wey fiihi maa fiihi weeye ayb waxaa laga yaabaa inaad tirado sheekhow soyada gabayaalka gaalada oo ninka la oran jiray mucalaqaat sabca iyo gaalada laga qaato luqa alcarabi maaha shardiga ku xiran waxa weeye marka laga qaadanayo nin gaal ah ama gabay ha ah, ama tirado ah, ama nadmi ha ah laga qaadanayo xujo waxaa weeye waa inuusan nusuusta iyo shareecada iyo shucarada kale iyo luqawiinta kale inuusan khilaafin weligaa la soco kalaamka luqawiga aad ka soo rarayso xujaysanayso waa inuusan khilaafin luqawiyiinta kale nusuusta waa inuusan khilaafin kitaabka quraanka sunnada waa inuusan khilaafin waa inuusan akhtaa aysan ku jirin cilmi waa inuusan ku jirin ayib taa marka waxay kutusaysaa nasaara oo ninkan uu ka mid yahay tafsiirka ay ku gafeen waxaa ka mid ah tafsiiru alkalima alkelima sidaa daraaddeed ba waxay dhaheen kelimatullaahi ciisa waxay dhaheen huwa kelimatullahi ilahay kelimadiisa oo maxaa laga wadaa waxay dhaheen waa sifatu min sifaat illaahi wa jusun min ajzaa illaahi wa huwa allahu caza wajalla wa ibnullahi bay dhaheen kelimatullahi maxay ku fasireen waxaasoo dhan bay ku fasireen marka tafsiiru alkelima nasaara ee akhtauu fiihi kadaalika waxa weeye ninkana wuxuu ku gafay weeye inuu yidhi waxaa weeye kalaamka tafsiirka uu ka bixiyey asagana waa lagu haystaa wey waa lagu haystaa marka warka asaga ah waxaa weeye luuqadanada ugu noqon mayna warka asaga ugu noqon mayna wejiga afraada lagu riday waxaa weeye shaacirkan asaga ah shucara kalaa khilaaftay shucara kalaa khilaaftay oo kalaamka inuu xuruuf iyo aswaad yahay ousan ahayn waxa qalbiga ku jira hee shucaroo dhan baa martay khalafa shucara hadal shaacir marka haddii lagu khilaafay wax ku yaala meesha ma jiraan shucaro ciidda ka badan ayaa ku khilaaftay wejiga sharaada lagu radinaya waxaa weeye nusuusha sharciya waxay kubaa ku tusaysaa nusuusha sharciya waxay ku tusaysaa in maxaa la yidhahdaa kalaamku uu yahay wax lagu hadlo wax qalbiga ku jira uusan ahayn xujajkan iyo hawlahan aan sheegayna caqaa'idka markii la joogana waa kaa anfacaysa la joco sheekh islaam sheekh allo la soco hawsha iyada ayb ilaahay qur-aanka muxuu ku yidhi markii laga hadlaayay maryam maxaa nusuusta waxaa ka mid ah laba nas aan isaga gaabsanaynaa falan ukalima alyawma insiya ah, falan ukalima la hadli maali alyawma maanta ee eh, insiyan qof insi la hadli maayo bacda dalia haddana maxaa la yidhi faashaarat ilayhi baa l ah, faashaarat ilayhi way ishaar ishaaradu ma kalaam ba maya ishaara laysa bikalaam ah, faashaarat ilayh maysan hadlin faashaarat ilayh qalbigeeda wuxuu ku jiray bay ishaarta soo ma aha ma la dhahayaa maryam way way way hadashay miyaa la odhanayaa maya lama odhanahayo biitifaaq almufasiriin lama odhanahayo weeye ay allahuma ana nin hada tajahum iyo maxaa la tamashcur galay moogiya la odhan mahayo ah markaas kabacdi waay dhheen qaaluu kayfa nukalimu man kaana fi lmahdi sabiya asin noo hadlaynaa ilmo yaroo dharabta ku jira si ula hadlaynaa weeye marka walishaaratu laa takuunu kalaaman wey ishaaradu kalaam ma ahaanaysa weeye ishaaradu waxay ahaanaysaa macnan qaa'im fii nafsi mutakalim macna nafta mutakalimka ku jira oo ku qarsoon ayay ishaaradu ahaanaysaao ishaaradu maxaanaysaa marka macnan nafsiyi oo qalbigaaga ku jira kalaam lama yiraahdo weeye shaacirada saa wadatana waa ku qaldameen minha waxaa ka mid a qowluhu calayhi salatu wa fi saxiixayn waxaa ka mid a inuu nebigu yidhi in allaha tajaawaza can ummatii maa xadat bihi anfusuha maa lam tacmal bihi walam tatakalam xadiis mutafaq calayh nebigu alay sl muxuu yidhi in allah tajaawas ilaahay wuxuu u dhaafay can ummati ummadayda wuxuu dhaha maa xadaat bihi nafsuha nafteeda waxay ugu sheekayso qalbigaaba wuxuu ku soo dhaca xadiidu nafsiga kugu imaanaya ilaahay ummadayda waa u dhaafan loona qaban maayo maa lam tacmal bihi intaysa ku camalfali wixii qalbigaaga aad ku sheekaysatay ood iskula hadashay haddaad ku camalfasho bannaanka keento oo lagu qaban aw tatakalam amaysan ku hadlin hunaas oo uga jeeda nebigu calayh salaatu wasalaam wuu kala saaray atakalum xadiiu nafsu looma kala saarin banaanka loo kala saarayo marka xadiiu nafsu waxaa la yihahdo kalaamu ma jiro way ashaacir warka asaga iska hilmaamo badala ala almacaani nafsiya muqaayaratu lilkalaam marka xadiiska wuxuu kutusahayaa macaani nafsiya inay ka duwan tahay hee oo farqi u dhexeeyo alkalaam iyada fari inuu udheeeyo fari inu wajiga lixaad waxa weeye oo nimanka lagu radinayo ydul al ijma uaha fuqahada ku ijmaacay ana alinsaana low xalifa hadduu qof ku dhaarto alla yatakalam qofka wuxuu ku dhaartay maanta hadli maayo kitaabku maray uma qaama fii nafsi macaani nafsiya kabacdina qalbigu wa maanta bariis miyaad cuntaa mise baastaad cuntaa maanta ma nasataa mise meeshaasaad aadaa qalbigu waa hawl macanaa geliyey w maxaad samaysaa ni maxaa ku kafaara gudataa hawl qalbiga geliye w biitifaaq fuqaha waxa w qofka asagaahe fainahu laa yaxnas wey inuusan dambaabin oon maaa kafaara gud laga rabin bitifaaq maxaa marka hadday kalaam tahay wixii qalbiga ku jiray hadduu tusaala nin ku fakaro islaantan wayba ku dhibtaye nin maan xaa la yidhaha markii roobku da'o oo xoogaa maxaa la arigu biyo kuu cabo fur gabigeeda iska fur hadduu nin ku sheekaysto islaan ka furmaysaa bitifaaq furmi maysa wey hadduu cawna keliga ku sheekaysto islaantan wayba ku dhibto cirqay kaa soo bixisade maxaa la yidhi adadu maxaa la yidhahdaa saddexda dhabarka u saara hadduu ku fakaro hawshaa furmaysa islam itifaaq wey marka hawshaa iyada kalaam iyo wax qalbi hadalka xadiisu nafsa qalbiga ku jira kalaam laga yidhaha biitifaaq alfuqaha marka hawshaa waa ijmaac wey ijmaac waa hawshaa iyada wejiga toddobaadoo ugu dambeeya lagu radinayo asaguna ijmaaca waxaa weeye ijmaacu ahli luqa weeye ijmaacu ahli luqa ijmaacululuqa lagu radinaya oo ahluluqa kalaamka waxay ku fasireen annahu lafdun mufiid inuu yahay lafdi mufiida oo soo baxay oo wax faa'iidaynaya inuu yahay ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa lagu radiyay ashaaciro sidaa daraaddeed buu kalaamkuna uu yahay alfaad iyo xuruf inuu yahay saa daraadeed ibnu maalik muxuu yihi kalaamunaa lafdu mufiidun kastaqim kalaamkanaga haddaan luqaweynayo waxaa weeye kalaamunaa lafdun waa lafdu in lagu hadlo malfuud bihi in lagu hadlo carabka ka soo weliba maxaa leeyahay mufiid wax faa'iidaynayo kastaqim istaag oo kale wey anta oo kale marka kalaamku waa aswaad iyo xuruuf wey malfuud biha oo lagu hadlay waxaan xujidka marka waxay kutusayaan buطlaan caqiidat alashaacira oo ah in la yiraahdo kalaamka waxaa leeyahay waxa qalbigaaga ku jira وبالتالي waxa weye qur'aankuna kalaam ullahi caza wajal lama ohan karo وبالتالي kelimatu maxaa leeyahay ifcalna ma aha siiqa iyo amarku siiqa male inay baatil tahay oo sheeka bereley tahay ayay hawlaha iyagaa oo dhan bay kutusahayaan marka war baatila warkaa uu ka soo raray uuna radiyey waa sida u radiyey waa saxiix wey marka lilamri siiqatun baa u sugnaatay mawduucatun oo la dejiye weeye oo la dhigay i luati luat carabi takdadii keensanaysaa alficla inaad ficilka alla timaado ood samayso ila markii ifcal lagu yihado waaa laga hadii lagu yihaahdo salli hadii lagu yihaahdo ficil baa lagaa dalbahaya wahuwa sala inaad salaad la timaado ayaa lagaa dalbahaya wa qaalat wahuwa qowluhu weye qowl qaa'il weeye uu dhahaya ifcal samee weeye ifcalaa iyo ifcaluna waa la mide wa qaalat ashcariyatu waxay tihi laysa uma ahin lilamri amarka uma ahanin siiqatu siiqa iyo qaab loo dejiyo uma sugnaanin bay ashaacir warkaasina warkooda asagana waa baail weeye waana waana la fahmay wadaliilu daliilka kutusaayo iyo xujadii gartu waxay kutusaysaa inuu amarku siiqa leeyahay calaa ana low siiqatan ule kutusaya waxaa weeye ana ahla lisaan dadka ahlu lisaanka hadda midaan sheegayno de ibnu maalig leeyahy kalaamuna lafdu mufiidun ka saqin weeye qasamuu way qaybiyeen weeye alkalaama hadalkii bay qaybiyeen weeye faqaaluu waxay fi jumlatin jumlatu lqisma waxay dhaheen amrun wa nahyin bay dhaheen amri iyo nahyi baa ka mido ah wey falamru amarka iyo in wax lagu faro qowlka oraahdaada way ah tiri ifcal aad dhahaysa wey wanahyu nahyigiiyo diidadiina qowlka way oraahdaada laa tafcal aad tiraahda wey fajacaluu waxay yeeleen qowluhu qowlu qaa'il waxay ka yeeleen ifcal uu yidhi bimujaradii asagoo dhar tiran oo wax qariina shala waan soo marnay waan soo ishaan wax qariina iyadoo aysan la soconin oo ku tusaysa ayaa waxay ka yeeleen wey amran bay ka dhigeen wey amar sidaasay u qaateen wey fadalla wuxuu ku tusay weeye calaa ana hadalkan iyo weerahan iyo qayban fadalla wuxuu ku tusaya qismada iyo kalaamka in la qayba wuxuu ku tusaysaa calىa ana lahu amarku inuu leeyahay siiqatan qaab loogu soo hogaago qofku markuu hadlo ama ilaahay uu kitaabka qur-aanka laga helo ama sunnada laga helo ama aqwaasha culummada laga helo ama bini aadamka laga helo inuu amar yahay ku tusaysa ayuu leeyahay weeye hada bilahi towfiiq sal اllah waslm calى nabiyina mxamed wcalى aalihi waصxaabihi ajmaciin